wausalli wa usallimu calaa nabiyihi alkariim imaami alxunafaa'i wa qaa'id ilquri lmuxajariin wa calaa aalihi wa asxaabih wasalama tasliima kaiira wabacd waxaa aynu ka bilaabaynaa aayadda saddex iyo soddon ee ka mida suurat lmaa'ida waxa ilaahay uu soo xusay aayaddaa hore marka aynu dib u eegno jariimadda iyo gefka dadku had iyo jeer ay ka galaan qof keliya inay ka dhigan tahay jariima liljamiic gef ku dhacay ummadoo dhan oo aan ku eegayn oon ku koobnayn keliya qofkaasoo qudha min ajli dalika katabna cla bani israa'iil annahu man qatala nafsan bikayri nafsin aw fasaadin fi lard fakaannamaa qatala annaasa jamiica qaacido guud bay ahayd tusaalaheedii baa ilaahay u bixinaya tusaalahaas oo ah xad lxiraaba wa xaddu sariqa ama jariimatu sariqa wa jariimatu alxiraaba taa waxaa u daliila balnujiifka eeg iyo qofka qaaticu dariiqa ah ee burcadaahe jidka fadhiisanaya bal eeg waa kane bal kii tuugaha ee waxadayayna eeg waa qaaciidadaa la soo sheegay tusaalaheedii qofka jidka fadhiisanaya haddii uu qof dilo maxaad u malaynaysaa waxyeeladiisu ma qofkaasunbay ku koobantah ka waxadayse hadduu qof keliya wax ka xado tuugadiisuma isagunbay ku egtay maya mee naxdinta iyo nabadgelye xumada iyo saamayntu dadkao dhan way wada gaadhaysa marka magaalada la joogee la yidhaahdo halkaasaa mid lagu dilay jidka ah jidadka magaalada ka baxa ama soo gala ayaa mid lagu dilay kow halkaa waxaa joogta budhacad iyo dhuljiifka inuu bixina magaca casrigaa ah qof walba way saamaynaysaa qof wal oo islahaa ama xaggaa u kac ama mar uun marayay way saamaynaysaa dalae ku dhacdayga haddaba xaggee laga bixi buu qof waliba leeyahay macnaha qofkaasoo keliya inaanay arrintu ku egayn naxdintu dadkao dhan bay wada saamaynaysa qaala allahu tacaala ilaahay waxau uhi innamaa jazaau ladiina kuwii abaalkoodu wuxuu yahay yuxaaribuuna allaha warasuulah ilaahay in rasuulkiisa la dagaalamayay wayascawna fi lardi fasaadan dhulkana xumaan la soconayay wayascawna fi lard dhulka waxay la soconayeen filard fasaadan xumaan iyo dhulbiisnimo abaalkoodu waxa weeye kuwa ah an yuqataluu in la laayo aw yusallabuu ama la deldelo aw tuqaaca ama la jarjaro aydiihim gacmahooda wa arjuluhum iyo adimadooda min khilaafin si isweydaana loo gooyo talantaali aw yunfaw min alard ama dhulka laga mastaafuriyo daalika kaasi buu ilaahay yidhi lahum iyaga ciqaabtaasi khisyun fidunya adduunyadaa lagu dullaynaya walahum fi laakhira aakhirana cadaabun cadiim cadaab weyn bay leeyihiin ila aladiina taabuu kuwii ilaahay u soo noqda soo laabtay mooyaane ee toobad keenay min qabli an taqdiruu calayhim intaydaan qabannin ka hor min qabli an taqdiruu alayhim intaydaan gacanta ku dhigin ka hor qofka gacanta taagayse soo dhiiba mooyaane faclamuu ogaada anna allaha qafuurun raxiim ilahay inuu dembiga dhaafu naxariisto kuwa uu ka dhaafaya iyaga sababbay lahayd aayaddu ay ku soo degtay inkastoo dee xukunku caam yahay niman curaniyiin la odhan jiray baa nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam iyagoo kooxahoo socdaalahoo baahan oo duruufaysan oo bukaanah nimankaasi caloosha ayay ka xanuunsanayeen bukaan calooshaaba hayay sina way u busaaradsanaayeen kolkuu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam dadkan dhibaatada ku timi iyo inay baahan yihiin dadka muslimiinta ah waxa uu diray geelii sekada ahaa ee irmaanka ahaa ee magaalada xoogaa u jira meel ka baxsan joogay ayuu yidhi geelaa taga u taga sekada ah caanaha iyo kaadida isku darsada cabba dabeed way waydin caafimaadayeen sidii bay sameeyeen geeli bay la joogeen way ka caana dhabeen caanihii iyo kaadidiina way isku darsadeen kaadidii geela ilaahay baa ku caafiyey oo tilmaantaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu siiyey waxay ahayd dee mid ilaahay u sheegayoo allah ugu caafiyey calooshii way laddaadeenoo way xoogaysteenoo dee niman caana dhan ahoo xuub siibtay bay noqdeen dabeedna waxaa ka dhacday bakhayl damac yaqaana ku dhacday bakhayl damac yaqaana iyo fula daandaansi yaqaan soomaad maqal bakhayl damac yaqaanay noqdeen waxay idhahdeen war wuxuu wanaagsanaa wax laga tagaba maaha kani labadii nina geela la joogayna mid bay dileen geelina way qaadeen tii soomaalidu u kala dhici jirtay ma garan sidii oo kale u dhaceen geeli inna way dileen cagtay ku dhufteenoo waxay islahaayeen waa libdhaysaan nabiga calayhi salaatu wasalaam qayladoonkii baa si dhaqsaa u soo gaadhay oo ninkii fakaday ama aan la dilin baa markiiba warkii soo sheegay qolyo fardoolayahoo aada u tababaran oo la tilmaamay inuu miqdaad ibn aswad iyo cali ibni abi aalib iyo ka mid ahaayeen ayuu ka daba diray rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyagoon fogaaninba ayaa la soo qabtay u ciqaabay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u ciqaabay sida aayaddani sheegtay maadaama ay tuug ahaayeen gacmihii baa la jaray tuugada wax ka dheeraada kol haddii ay sameeyeen oo dil ah waa la dilay si loogu kuurgooyo dadka ama aada looga ciqaabtan looga eryo faldembiyeedkan wuu deldelay riwaayinka qaarkoodna waxay tilmaamayaan meeshii shiisha ahayd ee dhagaxmadowgii kululaa saxaraaga lagu tuuray indhahana weliba madan uu ka geliyey bal hadda waxaad eegaysaa dareenkii nebiga calayhi salaatu wasalaam markii hore ee nimankan iyagoo iskama soconayo laakiin baahan ay yimaadeen gurmadku u sameeyey iyo ciqaabta uu marka dambe ku sameeyey intay isu jiraan eeg mustaslimiin oo mu'miniina bay ahaayeen markan dambena karaamadii ilaahay uu saaray bay iska qaadeen fa asbaxuu mujrimiin dembiilayaal bay noqdeen allana wuxu uhi waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrin qofka alla uu ihaaneeye isagu sababtii ihaanada la yimaada karaamo ma leh agtiisa ilaahay sharafka ma leh abaalkoodii waa kaa ilaahayna nabigu u saxeexay calayhi salaatu wasalaam markaasaa xukunkaa inuu sax ahaabaa alla uu sheegay ilaa yowmi alqiyaama ciqaabta qofka burcada ama jidka fadhiisanaya ama dadka cabsi gelinaya xoog wax kaga qaadaya ciqaabtooda inay tan tahay baa rabbi uu sheegay marka aimada qaarkood way ku fasiraan sida abu xaniifa oo kale iyo madhabta xanafiyada qofka burcadda noqonaya oo qofka <clears throat> jooga jidka fadhiisanaya magaalooyinka ka baxsan laakiin sida raajixa tafsiirkoodu waxa weeye waa qof kasta oo xoog isticmaalaya dadna dilaya xoolana dhacaya ummaddana cabsi gelinaya waxbuu dilayaa waxna wuu dhacayaa ummaddana wuu cabsi gelinayaa sidoo kale xoogna wuu isticmaalaya markay intaasi isku darmata magaalo dhexdeedba falkaha ka sameeyee waa muxaarib muxaarib baa magaciisa loo yaqaanaa qofkaa isaga waa burcabuun abaalkiisuna waa kan aayaddu waxay sheegtay saddex arrimood an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqaaca aydiihim wa arjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alardi afar arrimood bay sheegtay afarta arrimood waxay xidhiidh la leeyihiin qofkani falka uu sameeyo hadduu wax dilo an yuqataluu aw yusallabuu waa markaa waa labadaasa laysugu daraya in lana dilo lana deldelo waxbuu qofkani buu qaaday waxba muu dilin aw tuqaaca aydiihim wa arjuluhum min khilaaf markaa gacmihii iyo adimadaa si talantaaliya loo goynaya lug iyo gacan isweydaara la goynaya gacanta midig iyo lugta bidix hadduu ku celiyana waa labada kale waxna muu waxna muu dhicin laakiin ummadii buu cabsi geliyey aw yunfaw min alard dhulkaa laga mastaafurinaya laga erayay cabsigelintaa uu sameeyey daraaddeed marka sidaasiibaa awdu tanwiica say tusinaysa xukumku inuu qaybsan yahay oo uu ku salaysan yahay kolba qofku jariimadda uu galo a'immada qaarkood way yidhaahdaan imaamka ama qaadiga xukumaya arrimahan kala dooranaya laakiin sida jumhuurulmuslimiin ay u badan yihiin waxaa weeye qofka wax dilee wax dhacay iyo ka wax cabsi geliya inaan la simayn ee ciqaabtooda ay saa u kala weynta aw yunfaw min al ard in dhulka laga mastaafuriyo meel durugsan la geeyo waxay u badan yihiin jumhuurulfuqahaa in la xidhayo leannahu haddii la eriyo dee waxaaba laga yaabaaba inuu ama kaniisad iska tago ama uu qaar cadawo la soo safto ama uu dhuljiifnimo qaar kaloo bulcada inuu sii xoojiyo dee wakhtigan xaaligaynu joognaano meel loo eriyaba cid ma jirto xuduudaa jiro hanagu soo erin budda kaleba odhanayaaba sidaa darteed qowlka loo badan yahay aw yunfaw min alard waa in dhulkaa uu joogo qofkii laga saaro oo xabsigi qudhiisi waa nooc nafiya wey oo qofku marka uu maxbuus yahay dee dhulkiisii ma joogo iyo deegaankiisii toona ile xorriyadiibaa laga qaaday ciqaabtiisu waa taa an yuqataluu aw yusalabuu waxaad arkaysaa ficiladu mid walba takiir baa ku jira taciif hada taciif yadullu calaa takiir ficilkoo la shidaa wuxuu tusinayaa shaygan inuu badan yahay qatala iyo qatala baan isku mid qatala uu dilay qatala aad buu u laaya eh, salaba iyo sal an yusallabuu iyo sallaba qaaca iyo qaaca qadaca uu gooyey qaacna waa jarjaray wey aad buu kidfay marka halkaa ka muuqanayaan turaaleh iyo naxariis midna jirin wey waxaa kaloo ka muuqanaya burcaddu kol hadday ku wada socdeen waxaan hebelba isfeeraar in laga aqbali maayo kanaa ku riday rasaasta iyo anigu agjoogaan ahaa iyo waan eegayay iyo waxaas ma jiro kol hadday koox isku duuban ahaayeen oo falkan fulinayeen birta waa la leefsiinaya sidaasibaa rabbi uu tilmaamay waxaa culimmadu ay markaa laba qowl ka leeyihiin iyomaa la horraysiinayaa deldalidda iyo dilka ma intoo la dilaa la deldelayaa oo deldaliddaa la dambaysiinaya mise isagoo deldelan baa la dilayaa labada qowlba way yidhaahdeen qaarkood waxay leeyiin mar haddii ilaahay qatligii horraysiye an yuqataluu aw yusallabuu waa in la dilo dabeedna halkaa la sudo qayb kalena waxay leeyihiin maya waxaa la samaynayaa intoo isagoo daldalan baa la dilaya si kastaba ha loo dila meeshaa naxariis kama muuqato sariqatun kubraa madhab alxanaabilabaa wuxuu xanafiyabaa wuxuu yaqaanaa sariqada weyn ee iyadu ka duwan tan kale maadaam si talantaaliya loo goynayo marka uu qofkii wax qaato waxa ilaahay waxa uu rabbi tilmaamay aayadda eeg yuxaaribuuna allaha wa rasuulah ilaahay rasuulkiisay la dagaalamayaan rasuulkiina waaba mootanyay calayhi salaatu wasalaam ilaahayna waxba ma yeeli karaanoo waa burcad yaroo meel iska bani aadam waxyeelay laakiin waxaa halkaa ka muuqanaya ilaahay dhulka wuu hagaajiyey oo rusul buu usoo diray oo diin buu soo dejiyey oo nabadgelyu siiyey cidda jariimada la soconaysa mar walba ilaahay rasuulku la dagaalamaya wayascawna fi lardi fasaada dhulkiiba fasaadinayaan walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxihaa ilaahay baa dhulkaa fasaadinina intuu ilaahay islaaxiyu hagaajiye kadib marka qof kastoo dhulka fasahaadinaya ilaahay rasuulku la dagaalamaya fadanuu bixarbin min allaahi wa rasuulih sidii ribadaba aynu ku soo maraynay dhaqaaluu ku fasaadinaya qofku markaane ummadda ka fasaadinaya dagaal ilaahayo rasuulkaa qaba baa layihi dalika lahum khizyun fi dunyaa walahum fi laakhirati cadaabun cadiim aakhira toona uma fayooda adduunyada waa dulliga ah karaamo male waa hebel male u naxay male u cafiya male aakhirana cadaabkii ilaahay baa ka horeeya saasaa rabbi u tilmaamay mar walba oo qofka bani aadamka ahi uu dembi galo albaabka towbaddu kama xidhne wuu furan yahay haddii aan dee la gaadhin wakhtigii naftu ka baxaysa iyo xaaladaha gaarkaa ah towbadaa ilaahay uu jeclaysiinaya halkan iyo halka dambe ee baabka sariqadaee tuugada marka ilaahay uu ka hadlayo ciqaabta kolkuu sheega jariimadan toobadiibuu ku xigsiinaya qofka bani aadamkaah markiiba waa inuu toobadda la degdegaa ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim kuwii toobad keena intaydaan qabannin ka hor mooyaane intaydaan qabannin taqdiru intaydaan karin intaydaan gacanta ku dhigin ka hor kuwa iyagu idhaahdo war waaykan ise soo dhiiba waqtigii selafkana way dhacday khulafada qaarkood bay u yimaadeen qaar isa soo dhiibeeyo markaasaa la yidhi la qabto ma xaggaa laygu qabanayaa buui sow kan daliilkii ilaa aladiina taabuu baan soo galay buui waa iska daayay waaya hadduu laakiin kadib towbad keeno maya faclamuu ana allaha kafuuru raxiim marka hadduu kolkaa toobad keeno iyadoon la qabanin oo uu soo dhiibo wixii uu dilay iyo wixii uu dhacay waxba la weydiin maayo way ka duwan tahay tuugada iyo jariimadaha kale way ka duwan tahay baashan ciqaabtani sidoo kale haddii maalan uu towbad keeno markii la qabtay kadib oo dadkii uu wax ka dilay iyo kuwii uu wax ka dhacay ay cafiyaan oo idhaahdaan annagu kaa ma haysanno annagu wax naga dilay soomaaha waanu ka cafinay dilki wixii uu naga dhacay waanu ka saamaxnay lagama dhaafayo waa la dilayaa wixii uu jariimad galay waa laga jarayaa macnaha arrintan waxaa bacdhabeenka ah oo hormuudka ah qaadiga iyo mas-uulka ummadda weligoodba ha cafiyaan dadkaas marka jariimadani way ka dhib badan tahay waanay ka duwan tahay jariimadaha kale yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow ittaquu allah ilaahay ka cabsada wabtaquu ilayhi xaggiisa waxa raadisaan alwasiilata wax idiin dhoweeya iyo dhowaansho wajaahiduu dagaalama fii sabiili jidkiisa xaqaa ku dagaalama lacallakum tuflixuuna si aa u liibaantaan ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay low anna lahum hadduu u sugnaado maa fil ardi jamiican dhulka waxalla waxa ku sugan ee khayraad iyo adduunahoo dhan haddii la siiyo wa milahu macahu in la egna loogu daro waxallo waxa dhulka maal iyo adduun yaalla in la eg loogu daro liyaftaduu bihi si ay isaga furtaan min cadaabi yowmi alqiyaama maalinka qiyaamaha cadaabkiisa ilaahay uu ku soo jiheeyo si ay isaga furtaan haddii wax walba la siiyo loo labanlaaba adduunyada maa tuqubila minhum lagama aqbaleen lagama yeeleen waa la haysta aan la maaraynayn walahum cadaabun aliim cadaab kululna way leeyihin yuriiduuna waxay doonayaan marka la naaro an yakhrujuu min annaari inay naarta ka soo baxaan ee kasoo ruqaansadaan wamaa hum bikhaarijiina minha kamana baxayaan walahum cadaabun muqiim cadaab daa'ima bay leeyihin wanacuudu billahi min dalik towbadiiba halkaa hore ilaahay ummadda uu kusoo dhiirigeliyey macnaha dembiga uu qofku galo ma aha mid ku dhegaya oo aan laga fujin karayn ee kol hadduu towbad keeno camalkii hore ee xumaana uu bedelo camal wanaagsan ku bedelo ilaahay agtiisa qiimuu ka leeyaho guuldarradii inuu guulaystaabaa ilaahay ugu bedelaya kolkii hore guuldaru ayuu halis u ahaa laakiin kolkan dambe guul baa ilaahay uu siinaya lacallakum tuflixuun marka towbaddii waa la soo sheegay towbadda wuxuu ku qurxinayaa ku lifaaqayaa qofku camal saalixa markaasaa ilaahay ummadda u yeedhay ittaquu llaha wabtaquu ilayhi alwasiilata wajaahiduu fii sabiili dadkii muminiinta ilaahay ka cabsada oo ilaahay u dhowaado camalka fiican ugu dhowaada oo jihaadka gala towbad keliya oo tubnaa ilallah lagaa yeeli maayee waanaad naf iyo maal iyo nafiis iyo wax kastoo qaaliya bixisaayod ilaahay ku dhowaataa saasaad guusha ku helaysa marka iimaanka qofkii lahaabaa ilaahay u yeedhay taqwadiina waa faray liannahu arrimahan qaar kala maarmaya maahee way wada socdaan iimaan iyo alla kacabsi iyo dhowaansho ilaahay uu qofku u dhowaado alwasiila wasiiladu waa alqurba ilayhi siday tilmaamaysa ibtaqu lwasiilata ilayhi waxaad raadsataan dhowaansho isaga u dhowaataan in fara badan dadka hankoodu yar yahay waxay adduunyada markay joogaan isku dayaan mid madaxnimo weyn leh ama maalqabeen ah ama magacle inay ku durkaan ay ku siqaan ay ku dhowaadaan lidaalik baa fircoon markii ay yidhaahdeen aina lanaa la ajran nimankii saxarada ahaa waar wax mushqaayada ma leenahay ha buuhi ajrina waa leediin muqarabiintana waa ka mid noqonaysa waaba igu soo dhowaanaysaanoo iga fogaan maysaan nooca agtayda ka ag dhowdhow ayaa noqonaysa taasi waa iska macno la-aane ilaahay baa wuxuu tilmaamay qofku inuu ilaahay u dhowaado oo dhowaanshaha rabbi u dhowaada inuu baadi doono oonu ilaahay ka durkin marka wasiiladu laba siyood baa ilaahay loogu dhowaanaya mid weeye camalka saalixa ah mar kasta oo qofku camal saalixa uu la yimaado ilaahay buu dhowaaday ibtaqal wasiila dhowaanshuu sameeyey sidaa darteed baa ilaahay taqwadana halkan uu faray jihaadkana uu faray alla ka cabsi keena inuu qofkii naftiisa iyo maalkiisaba qudhoo cadowga ula dagaalamo waa wixii loogu dhowaanayay laftiisa rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo sheegay xadiid saxeexoo riyaad saalixiinka xaggiisa hore aad ka akhriyi karaysa baabal ikhlaas in saddex nin oo meel safar ku jiray intay godgaleen uu dhagax ku dumo afkoodii meeshii ay ka soo bixi lahaayeenba uu ku banaaday dhagaxiyo dem ay noqoto waar meeshan wax kale inaga saari maayo ilaaha inuu tawasulnee nin walooba camalkii wanaagsaneed hayso soo bandhig oo ilaahay aynuu sheegno midi wuxuu idhi ilaahay oo waalidkan u samafali jiray maanta iga fuji mid kalena wuxuu idhi ilaahay ou macsiyo ii suuroobaysay oo inan aan ku samaynayan daraaddaa uga tegaye iga fuji mid kalena muxuu yidhi waataad xusuusantahae ammaana iyo adduun aan cuni karayaan liqliqi karayaan cidina igu qabsanayn baan cidu hayo dadkii lahaa baan la raadsaday ilaahay oo ammaanada aan daraaddaa u bixiyey ilaahayow nagaga fuji saddexdiiba ilaahay waa kii markaa dee dhagax ka qaaday halkaas ka aqrin kara halkaa waxaad arkaysaa camal saalixoo ilaahay ay ugu dhowaadeen ayay ahayd waxaa labaadoo ilaahay loogu dhowaanayaa qofka saalixa ahee wanaagsan ducadiisood weydiisato ducada qofka wanaagsan oo tidhaahda ii duceeyo bal ilaaha ii bari ama idinkoo badanba aad tidhaahdaan war rabbi noo bari taasina nusuustu way ku soo aroorto waa akidaysa cumar binu khaaab radia allaahu canhu iyadoo uu cumro sii socdo wuxuu nebigu ku lahaa yaa akhay laa tansaana min ducaa'ik waa ansaxay xadiidkaasi waar cumarow bal adiga xaggii xaramkii kusii socdee hanaga ilaawin ducada maadaamaad soo cumraysanayso xaramkiina tegayso noo soo duceeya waa nebi maxamed baale calayhi salaatu wasalaam mar labaad cumar buu nebigu la hadlayoo wuxuu idhi waxaa iman doona nimanka taabiciintaa ku jira nin laydhaa uways alqarani wa huwa min khayr taabiciin aw khayru taabiciin calaa macna alxadiid ninkaas taabiciinta dadka ugu khayr badan buu ku jiraaye markaad la kulanta uways alqarani ilaahay bari dheh ka ducayso uwayskaa marka taasina waxay tilmaamaysaa dee camalkiisa ducadiisa ayaa ilaahay loogu dhowaanaya mar saddexaad markuu nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam cumarna ummadda islaamka uu madax u ahaa wakhti la haraaday wuxuu u yeedhay cama rasuuli cabbaas wuxuu idhi cabbaasow nebigaannu odhan jirnay ilaahay noo bari iminka waynagan haraadnaye balkaalayoo ilaahay noo baray adiga aalu iyo adeerkiiba nebiga aha calayhi salaatu wasalaam asxaabtuna way wada joogeen waa ku waafaqeen cumar sidaasuu cabaasna ku howlgalo ilaahay uu ku baryay biidn illaahi tacaala iyo awoodda allah lagu waraadiyo waaya nebi maxamed laftiisu calayhi salaatu wasalaam ummadda islaamkaa buu la hadlayo wuxuu ihi war marka aa maqashaan qofka mu'adinka ah oo adaamaya faquuluu mila maa yaquulu lmu'adin waxaad tidhaahdaan waxa uu mu'adinku leeyahay oo kale adaanka ka dabadheh markuu dhammeeyana ilaahay waxaa ii weydiisaan alwasiila darajada weyne qaaliga ah ee hal qofuunuu gaadhayo basharka qofkaasna inaan aniga noqdaabaan rajaynaya ilaahay ii weydiiya iguna saliya allahuma rabba hadihi dacwati taama wsalaati alqaa'ima aati muxamadan alwasiilata walfadiila wabcauu maqaaman maxmuudan aladii wacadta ayaynu leenahay wasiiladaasaynu ugu ducaynaynaa rasuulka sala allahu caleyh wasalam marka xadiidkaasi wuxuu tilmaamay wasiiladu in dhowaansho guudna ay tahay dhowaansho gaar ama darajo gaarahoo ilaahay nebi maxamed siiyeyna mar labaad loo yaqaano wasiilada oo labadaa macno ay leedahay darajo gaarahoo ilaahay uu nebi maxamed siiyo aakhiro uu helayo ayaa wasiilada la yidhaahdaa isaga laftiisuna ummaddiisa uu bariyey in ay ilaahay u weydiiyaan kuna salliyaan qofka wasiiladaa i weydiiya iguna salliya mu'adinku wuxuu yidhaahdana ka daba yidhaahda xallat lahu shafaacati buu nebigu calayhi salaatu wasalaam shafaacadaydaa u sugantay ilahay baa saa u sheegay inuu shafaaco qaadi doono nebigu calayhi salaatu wasalaam adiladaasoo dhan waxay tilmaamaysaa qofka nool in laga ducaysan karo haddii laga dalbo ducada ducadaasina wasiilo ay noqonayso laakiin waxaan meesha ku jirin qof dhintay in wasiilo lagu raadsado ama lagu tawasulo ama la yidhaahdo ilaahay noo bari ama jaahiisa lagu baryo taasi meesha kuma jirto waa arrin aan bannaanayn in qofkii dhintay ee isagu ifka ka tegay oo isagaba camalkiisii joogsado la laabay shar iyo khayrtoona laga qori maayo isagii maxaa adiga lagaaga qorayaa waaye isagii baan waxba kororsan karaynin maanta idaa maata bnu aadama inqaaca camalu camalkiisii wuu istaagay taasi xadiidkaasaa caddeeyay waxa keliyahoo isaga inooga furan inaynu inagu u ducayno markuu nebigu soo mara calayhi salaatu wasalaam assalaamu calaykum daara qowmin mu'miniin innaa in shaa allahu bikum laaxiquun ducadii buu akhriyaya marka tay in loo duceeye in la war hebelow ducee qolfoofkiisa maya taasi meesha kuma jirto marka saasay tahay in loo fahmo wasiilada waxaa ilaahay loogu dhowaanaya waa ducada qofka saalixah iyo camalka saalixa ah wanaagsan ee qofku uu samaynayo wajaahiduu fii sabiilihi lacalakum tuflixuun waxa allah uu tilmaamay qofna sidaas uu liibaanayaa u horumaraya maraya qofkii halkan markuu joogay lu go-ayna maalintaasu isxusuusanaya markuu arko dadkiioo kaydkii ay dhigeen iyo akoonkoodii khayrka ee buuxay intoo loo soo dhigay kafadiiyo miisaankii buuxiyey oo badhaadhay markuu arko ayuu odhanayaa war wax badan yaa ku siiya aad isku furatide wixii uu ku tuntay iyo wuxuu dayacay iyo wuxuu khamriga ku cabay iyo wixii dhulka ku fasahaadiye dal iyo dadba ku fasahaadiyey ayuu u murugoonaya wuxuu leeya maanta wax badan ku siiya wa bacda fawaati lawaan intii wakhtigii u dhaafay kadib kolkaasaa ilahay uhi ina aladiina kafaruu low anna lahum maa fi lardi jamiican wamilah hadday yeelan lahaayeen gaaladu dhulka muggii oo maala iyo in la egna loogu dari lahaa si ay isagaga furtaan cadaabka maalinta maa tuqbila minhu lagama aqbaleen leannahu qofkani mar haddii la qabsado dirgan maayo erga ma leh nuuxsan maayo cadaab kulul bay leeyihi naartu siday u kulushay meel la xejisan kara ma ah laakiin qofku kolba wuu soo ruqaansanaya yuriiduuna an yakhrujuu min annaari wamaa hum bikhaarijiina minha walahum cadaabun muqiim wasaariqu buu ilahay ka tuugga ahee waxada wasaariqatu iyo tawxadde ee dumarka ah faqdacuu labadaba gooya aydiyahumaa gacmahooda jazaa'an abaalmarin laga abaalinaya bimaa kasabaa waxa ay sameeyeenay shaqeeyeen ayaa abaal looga dhigayaa gacangoynta ah nakaalan min allah waa cuqubo ilaahay xaggiisa ka timid oo ilaahayba ciqaabtaa uga dhigay wallaahu casiizun xakiim ilaahay baa awood iyo xikmadba baleh faman taaba qofka alla u soo noqdee towbadkeena min bacdi dulmih intii uu gardarradaa sameeyey uu jariimadaa iyo dembigaa galay kadib wa aslaxa wanaajiya wixii uu kharibay fa ina allaha yatuubu calayh ilaahay wuu ka toobad aqbalaya ina allaha ilaahay hafuurun raxiim dembiguu dhaafaa wuu naxariistaa alam taclam miyaanaad ogayn qofka lala hadlaya wax loo sheegayow anna allaha ilaahay lahu waxa u sugnaaday keligii mulku samaawaati walard lahaanshaha samooyinka iyo dhulka yucadibu man yashaau ciduu doonu cadaabaa wayaqfiru liman yashaau ciduu doonana wuu dhaafaa wallaahu calaa kulli shayin qadiir ilaahay baa wax walba karoon waxba ku adkaanay waa tusaalayaashii ilaahay uu ka bixinaya qofka gaf sameeyaa inuu ummadii oo dhan ku gafe mid qura qofka ku gafaa marka xeer ciqaabeedka tuugada ayaa halkan naskuu ku xusaya tuugadu waxa ay leedahay tacriif iyo tilmaan ciqaab adduunyada mid aakhirana waa leedahay ciqaab badaniya iyo mid maaliya bay leedahay xukum iyo xikmad bay leedahay waxa ay leedahay qaybo marka dee baa ballaadhan weyn xagga fiqiga iyo axkaamta kolka la eego imika laakiin aayaddu si guud ahaaneed bay u sheegtay marka innaguna inta aynu ka sheegnaa dabcan waa koobnaanaysaa qofku markuu doonaya faahfaahinteedana kutubta fiqiga iyo xadiidku ka raajacaya waaya qofkii waxa saariq lagu tilmaamayaa marka uu si qarsoodiya u qaado oo si qarsoodiya oo dulmiya ayuu u qaaday maal cid kale leedahay wuxuu qaaday isaga oo ikhtiyaar leh isagoo ikhtiyaar leh buu qaaday wuxuu qaaday isaga oo mukallafa wuxuu maalkaa ka qaaday meeshii loogu talagalay in lagu ilaaliyo maalkaa wax milkiyana kumuu lahayn shibhul milkina kumuu lahayn maalkaasi <clears throat> maalkaasi qadar mucayana oo sharcigu uu iyo wixii ka badan waa inuu yahay intaasoo sifo markuu isku oofsadaabaa la jarayaa qofka gacanta marka hore qofkani waa inuu yahay qof qaangaadha oo miyir qaba ciqaabtan marka lagu fulinaye la jarayo kii waallaa iyo sabigii maaya qofkani maalkan uu qaaday waa inuu si qarsoodiya u qaadaa haddaanu si qarsoodiya u qaadin de waa inagii soo marnayoo aynu ku soo arkaynay halkaa horeo xoog bay dee kolkaa noqonaysa oo xiraabadii iyo burcadnimadii weyy dulmi buu ku qaaday iyo xaqdarrabaynu haddii markaa xaq ay tahay qofkii lahaa haba ka qaaday oo qaadiguu xukumay iyaduna maya lama jarayo waxaynu idhi maalkan waa inuu nisaab gaadhsiisan yahay oo xoogaa garaama ahoo kooban ayuu nebigu u jari jiray calayhi salaatu wasalaam adugu gaashaanka iyo wixii la mid ah qadar lacagtiisu aanay badnaynba wax shan dollar meelahaas ama toban dollar inahaa ku wareegayaba weeye waxa lagu jarayaa allaha nacdalabuu lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam tuuga waxaa dulligaa waa waxbaasoo han yar intaasuu xadayaa markaasaa la jaraya gacantiisa waa saqajaannimadiisuu nebigu ku nacdalay calayhi salaatu wasalaam bal inta lagu jarayu gacantiisii ku waayay eegbu markaa tilmaamaya rasuulku maalkaa isagaa waa inuu ka xadaa meeshii loogu talagalay dee lacagtii loogu talagalay qasnada qofku hadduu aqalka hortiisa dhigo lacagtii umbaa laga magdhabayaa lama jarayo qofki adaa dayacay weeye waxaagii marka lasoo qabto si kale umbaa loo edbin lacagtiina waa laga magdhabi doonaa laakiin lama jarayo maalkan milki iyo shibhulmilki midna waa inaanu kulahayn macnaha waa inaanu shuraaka ku ahayn haddii maalan wuxuu ku leeyahay dee lama jarayo ilaa qiil buu haystaae shubhuu haystaa markaa wuxuu leeyahay dee waxbaan ku lahaa haddii wax milki weeguu ku leeyahayna lama jarayo ninka iyo xaaskiisa waalidka iyo caruurtiisa alaabta had iyo jeer laga yaabo in masel ummaddu wada leedahay oo kale si uun dee cid uga dhaxaysa kooban waxyaabahaasoo kale waa shibhul milki waa wixii aabbahay buu leeyay odayguna wuxuu leey waa wixii inankayga islaantiina waxay leedahay maxdaan noo kala socan aniyo odayga dee si baan isugu jirnaaye <laughs> kanna wuxuu leeyay dee waa wixii islaantaydo anaaba dhan lahaaba qayb baan keenayba nebiguna wuxuu ihi idra'u lxuduuda bishubuhaat xeer ciqaabeedka shubhada ku riixa mar haddaa shubha iyo qiilu heshaan xeer ciqaabeedka ha fulinina ku joojiya milki iyo shibulmilki meesha waa inaanu oolin ikhtiyaar waa inuu leeya dabcan haddii la dirqiya dee tuuga noqon mayso shuruudaha marka laga helo shuruudahaa sida loo ehlaabaa inta badan adkaata haddii shuruudahan la waayo qofka ciqaabtan unbaa ka dhacaysa goynta ah laakiin xoolihii markay ku caddaadaan xoolihii waa laga qaadaya oo laba arrimood baa kala duwanoo ciqaabta iyo xoolahan uu qofka ka xalay way kala duwan yihin mar waxaa dhici karta aan ciqaabtan lagu yeelanayn laakiin xoolihii lagu yeelanayo mar waxaa dhici karaysa xooley aan lagu yeelanayninoo ciqaabtan lagu yeelanayo oo ciqaabtii ku caddahay xoolihiina lagaba cafiyaba dee oo kii laha idhaadaan waxba kabdooni maayo marka sidaa shuruudaha badani waxay keenayaan inta la fuliyaa inaanay badnaaninba lidaalik baa culimmada taariikhda waxay tilmaamaan tobankii sanuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dee ummadda madiina hormuudka ugu ahaa ama hijrada marka la soo bilaababa iyo soddonkii sane khulafada afartameeyadaa sano qaarkood baa tilmaamo dadka la gooyay ilaa lix qofba inay ahaayeen macnaa mujarad qaadashada la qaata shareecadda samaaxaddeeda iyo barakada ay leedahay ayaa ilaahay dadkan sharka uu ka bustaynaya markaasuu iimaanka iyo miyirkuba usoo noqonaya dadku keliya kol hadday arkaan tallaabadaa iyo xukunkaa la iclaamiyey in laga run sheegayo oo aanu been iyo khiyaali ahayn ogaanshahaa ay ogaadaan ayay iyaguna miirsanayaan ilaahayna uu ka joojinayaaba xumaantii marka xeer ciqaabeedkani waa saas weeye waxaa laga duulayaa baruur qura baruuryo badan qurmisa bay idhaahdaan soomaalidu qofkan isaga ahee liita haddii mujtamaca lagu dhexeega uun wuu sunayn doonaa inta kalena marka waa in la qabtaa sidaa ilaahayba uu tilmaamay jazaan bimaa kasaba nakaalan min allah wuxuu sameeyaa laga abaalinaya waa ciqaab ilaahay xaggiisa ka timi marka nakaalan jazaan bimaa kasaba nakaalan min allah ilaahay baa dee addoommaha quluubtooda ogsoono waxaa jirayuu u jawaabayaa qaar ducafaa'ul ama aan iimaanba lahayn odhanaya harma qofkan gacantiisan qaaliga ah ayaa waxaan yar lagu jaraya arrinku waa sidee sida ay kaga dhabaagaan ay kaga had iyo jeer hantaatacaan kuwa diinta kasoo horjeedaa saas weeye oo saasaa ilaahay uu tilmaamay subxaana marka baabku uu ballaahan yahay tilmaantii un baynu sheegnay iyo dee xukumkii inuu waajib yahay qofkani kol hadduu maxkamadda horteeda ka qirta ama kaga caddaado warkaasuu dhammaaday cafis iyo tanaasultoona maleh inta uu dabadda joogo iyo meelaha mooyne kol hadduu maxkamadda hor yimaado maleh waanu fuliyay nebigu caleyhi salaatu wasalaam oo gabadh aad loogu hanweynaa oo carabta tujaartiiiyo maalqabeenkiiiyo madaxda ka mid ahayd oo qabaa'ilka aad maaragtay isu yarbidi jiray ka mid ahayd baa waxatay wakhtigii rasuulka sala allahu caleyhi wasalam ehelkoodii baa waxay idhaheen war arrinkeeda yaa gelayoo nebiga uga ergeeya si aan loo jarin waxay idhaahdeen usaamatu bnu zayd nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ninkii uu aadka u jeclaa usaame la odhan jiray dee ninkaasumaa la hadli karaa cid kale oo uu maqlayaa ma jiro usaama u baxayoo markaasuu yihi inanta ka dhin <laughs> inanta inanta ka kadaa ka daa dee usaama ayaa meel fog uu nebigu kaga soo hadhay atashfacu xaddan min xuduud illaah waryaa maxeer ciqaabeed ilaahay oo caddaaday baad doonaysaa buuhi inaad ka ergayso tanaad sheegaysaa inantayda faadimo en dadba ugu jecelay hadday xaddo wallahina gacanta ka jari lahaa buui marka erga ma leh kol hadduu cadaado xeer ciqaabeedkaasi maxkamadda horteeda faman taaba min bacdi dulmihi wa aslaxa fa ina allaha yatuubu calayh mar walba jariimadu qofku gala towbadaasu islaamku ku dhiirinaya albaabkii towbaddu ma xidhmee wuu furan marka waxa isweydiin lama sidii halkii xiraabadoo kale ah kii budhcadda sidii aynu ku soo maraynay qofkan tuugga ahay xada hadduu toobad keeno dha war waan keenay miyaa laga daynayaa goyntii iyo xoolihii iyo wixii maya maya lagama wuu ka duwan yahay kani wuxuu ahaa mid isagu liitoo dadka ku dhex jiray ahaa kaasina xoog buu isticmaalaya xukunkoodu wuu kala duwanya marka horena wuu kala adkaa xagga nafiskana waa kala duwanya laakiin kolka la qabtee waxaan ay ku caddaadaan towbaddii waa ku waajib isagoo toobad keenaybaa ciqaabtana laga fulinaya saa daraaddeed baa qaarkooda uu nebigu gooyo calayhi salaatu wasalaam waxa ay lahayn ma leeyahay toobad rasuul allow haa towbaddii waad leedahay buu nebigu markaa xeerciqaabeedkan haddii laga fuliya haddii kaleba uu toobadkeenaya ciqaabtii ilaahay uu ku lahaa iyo tii ummadda ku lahayd labadabana waa laga fulinaya wa aslax wax hagaajiya waxbuu kharibay dadka waxoodii siiya wey towbaddan waxa uu helinayaa waa inuu gashi baxaadee oo dadka waxoodii u celiyaa faman taaba min bacdi dulmihi wa aslax waa inuu ciddii wax ka xadayna u celiyaa aad buu dhib badan yahay tuugada waxaa la idhaahdaa Ehm, aad bay u khatar badantay bar waxaad qiyaastaa maal iyo wuxuu qofku wahan weynaa oo uu meelaystay oo milkigiisa ahaa uu ku xisaabtamayay oo uu ka fikirayo sidaa u qaybinaya halkuu u qorshaynayo muddadu haysanayo oo meel dhigtay oo arrinkiisu ku tiirsan yahay ayuu meeshiiba ka waayayba dee dadka qaar baabay ka raacaysaaba dadka qaarkood ayaaba halkaa laga yaabaa inuu ku dhufto oo waashaba ama indhihiisuba ay waxarki waayeen oo idhaahda ma adaa waalan mise meesha wixii baan oolintalo <laughs> rumaysanba kari waayo naxdinta naxdinta cajiiba alla wuxuu halkan xusay sharcigan inuu dejiyo iyo cid waliba ciqaabtay mudan tahay inuu ku abaalmariyo isaga xaqu leh ilaahay addoommaha ma kala dhex geli kartid oo ma odhan kartid kanaan ku munaasib ahayn iyo kanaa ku munaasiba ah iyo kaa maxaa caynkaa loo yeelay iyo kaasi ciqaabtaa uma qalmo addoommaha iyo ilaahay ma kala dhex karaysa alam taclam baa ilahay uu ku leeyahy toos buu la hadlayaa qof walba ana allaha lahu mulku samaawaati waalard inuu caalamkao dhan iska leeyay alaa lahu alkhalqu waalamr isagaa ilaahay le abuurka isagaa abuuray dadka amarkoodana isagaa loo dee u talinaya kii abuuraa u talinaya yucadibu man yashaa wayaqfiru liman yashaa dee kuu doonuu cadaabayaa kuu doonana wuu dhaafayaae waa dadkiisi isaguu abuurtay maxaad adu u dhexgeli karays ma dhexgeli kara wallahu calaa kulli shayin qadiir asaa ilahay uu tilmaamaya sidaa imika ay uga soo horjeedaan xeer ciqaabeedyadan sharcigu ummadda u dejiyey ee wanaagsana zawaajirta xuduudan had iyo jeer sharcigeennu u dejiyey waxay ka mid tahay diinta qaybta loo yaqaano athawaabit thawaabit iyo mutaqayir thawaabit mutaqayir waxna waa wax thawaabidoon la taataaban karayn waxna waa wax mutaqayirahoo isbadbedeli karaya sida arrimaha adduunyada iyo wixii laga soo kordhinayo laakiin wixii daliil qadciyahoo qur-aanka ku sugani kusoo aroora waxa la hawaabit ikhtiyaar dadku male inay fuliyaan mooyaane kama fikiri karaan marka hawaabidda ah sidan imikaba qaar ay u duraan ay uga soo horjeedsadaan kuwaa adduunyada xaaqaya imika ee madaafiicda iyo diyaaradaha inta ummad dhan oo degan ay ku bilaabaan baabi'inaya ayaa marka ay maqlaan meelbaa xeer ciqaabeed laga fuliyay ummad baa sharcigii ilaahay isku xukuntay oo tuug xunbaa gacan la gooyey ama mid budhcada markaasay idaacadu isla dayaamayaan halkaasay ka soo baxeen halkaasay ka soo daahireen halkaa waxbaa ka soo socda markaasay isu baxaysa waa macruuf saasoo kalea berigii horena qaar ka hadli jire ay jireen mid shaacirada waxau lahaayoo caqlaaniya yadun bikhamsi mi'iina casjadin wudiyad maa lahaa quطicat fii rubci diinaari tanaaqusun maa lanaa ila sukuutu lahu wa an nacuuda bimowlaana min annaari war gacantan joogta buu idhi kontonka halaad magteedu kontonka halaad talow maxaa loogu jarayaa in yar oo ay qaadatay yaa wallaahi ma fahmi karayna inaynu ka aamusno oo ilaahay un aynaar ka magan galla mooyaane macnaha waa durid sharciga uu durayo Eh, sidaasibaa markaa cid wax looga dhagaysanaya aanay jirin aayadaa dambena jawaabay ugu noqonaysaa kii caqligiisa la hor iman lahaa naska iyo kii canaatami lahaa iyo kuwii kufri kala hor iman lahaa intaba yaa ayuha rasuulu nebi maxamedow laa yaxsunkayay kumurug gelinin aladiina kuwa yusaaricuuna fi filkofr u degdegaya kuwaasoo min alladiina kuwii ka mida qaaluu yidhi aamannaa ilaahay baanu rumaynabe biafwaahihim afkooday ka yidhaahdeen walam tu'min quluubuhum qalbigoodu ilaahay ma rumaynin wa min alladiina haaduu kuwii yuhuud ahaa baanay ka mid yihin sammaacuuna lilkadib beentay aad u dhagaysi badan yihin sammaacuuna aad bay ugu dhagaystaan liqowmin aakhariina qolyo kale oo lam ya'tuuka aan ku iman qaar kale oon kuu imaninbay wax u dhegadhegeeyaan yuxarifuuna alkalima kalaamkii ilaahay bay bedelaan iyo towraad min bacdi mawaadicih intii meeshiisa la dhigay bay ka bedelaan wayse soo dardaarayaan kolkaa cid nebi maxamed u soo dirayaan yaquuluuna waxay odhanayaan in uutiitum haadaa haddii laydinla yimaado oo maxamed idinku jawaabo kaa muxarafka ah sidaa aynu u qabno oo kale hadduu idinku jawaabo fakhuduuhu qaata inoo soo qaada waa keeniye wain lam tu'towhu haddii aan kanoo kale la idinla imaninna faxdaruu ka feejignaado ha soo qaadina hadduu kii aynu nasakhnay inoo keeno ilaahay baa yidhi waman yurid illaahu fitnatah qofku ilaahay doono inuu ibtilaayo inuu aafeeyo falan tamlika lahu uma hananaysid min allaahi shay-a ilaahay xaggiisa waxba uga hanan kari maysid khayra waxna ka hor waa kuwii sidaa balaayad iyo sharka isugu dardaaraya lam yurid illaahu rabbi aanu doonin an yudahira quluubahum inuu ilaahay qalbigooda nadiifiyo ma doonayo qalbigooda balaaya ku hilan lahum fi dunyaa khisyun adduunyada dulli bay leeyihin kol hadday bilaadiin noqdeen walahum fi laakhirati cadaabun cadiim aakhirana cadaab weyn bay leeyihin dhowr iyo afartanka aayadood ee soo socda waxa ilaahay xumaantooda uu kaga warramayaa aadna ugu dhigdhigayaa yuhuudda waad soo arkaysa dhowr iyo toban aayadood hore dhowr iyo afartan aayadood oo ah aayadaha suuradda u dambeeya labada safxadood u dambeeya inta ah mujrimiinta ah mufsidiinta ah ee ammaanadii diinta ka been sheegay dadka wuxoodii dhacaya dulmiga iyo xaaraanta caanka ku ah caalamka suuska ku ah kuwaasaa ilaha uu ka digaya ka warramaya marka rasuulka sala allahu calayhi wasalam yuhuuddu kuwooda shayaadiinta waaweyn intay xagga dambe fadhiistaan ayay soo diri jireen qaar nabigay u soo direen maalin maalmaha ka mid a marka waxay yidhaahdeen waxay arrintu ahayd ama ay ka warramayeen sinadoo kale laba kala sinaystoo iyaga ahaa ay yidhaahdeen maxamed u tag oo sidan u sheega sida aynu innagu u ciqaabna labada qofe kala sinaysta in dameer la saaro wejiga loo madoobeeyo meelaha la marmariyo uun intaa lagu qaarajiyo hadduu taa idiin sheego aynu uu idinla qaato marka u sheegtaan dee inoo soo qaada go'aankaasaynu ku fulin labada qof haddii laakiin uu taa midaan ahayn keeno oo tii towraadi ay qoraysa ee labada qof in dhagax lagu dilahay hadduu taa keenana faxdaruu iska ilaaliya oo ka feejignaado iskaga soo noqda marka ilaahay wuxuu tilmaamay inay ibtiloobeen in qalbigii ka wisikhoobay in adduun iyo aakhiraba ay dulaysayn adduunyadana waa dulli aakhirana waa cadaab weyn saasaa ilahay ku abaaliyay marka halkaa waxaa alla u yeedhay nabiga yaa ayuha rasuul laa yaxsunka buu ilahay yay muruku gelin macnaa marka aad aragto nimankan aqoonta ay lahaayeen iyo kitaabka ilaahay uu siiyey iyo markhaatiga laga sugayay ammaanada saarayd iyo ummaddu say ugu hanweyneed intaa markaad aragto iyo waxa ay iyagu samaynayaan intaaba kasoo horjeeda ay sukaa qabo weydo waxba ha murugooni naftaada iyo ciishooninoo u qaadan waa iyo ama kaag iyo naxdin yay ku dilin laakiin la qabsan nimankan inay ijraamkaas caado u yahay oo tallaabada kula gudbanuu sameeya marka nabigu calayhi salaatu wasalaam sidii buu yeelay wuxuu ihi bal akhriya towraad maxaa ciqaab muxuu yahay xeer ciqaabeedku labada qofa kala sinaysta waxa weeyaan bayna in wejigu loo yaro madmadoobeeyo saasoo dameer la saaro ama suuqaba la marmariyo la fadeexadeeyo un kii markaa akhriyay sidaa ayaa wuxuu dhaariyey u dhaariyay nebigu ilaahii towraad soo dejiyay baan kugu dhaariyay ee nebi muuse ka nabadgeliyey fircoon intii ay u aaminsanaayeen dhaarta ayuu ku dhaariyey ee ma sidaasay towraadi qoraysa maya buuhi haddii aanad idhaarin lahaynna kuuma sheegeen laakiin kol haddaad idhaarisa waan ka dhawaajino waan sheegi doonaaye qurbahashaa sinada ayaa waxay ku badatay tijaartayadii iyo madaxdayadii iyo dadkii acyaantaabay ku badatay markay dayn waayeen ayaan u dabcinnay buui kolkaasaan u khafiifinnay ila dadkii la wada layn maayo tijaartii hadii la laayo madaxdii kada wa kada haddii la laayo maxaa noo soo hadhaya halkaa waanu khafiifinay buu hadda waa cudurrada jaahiliyaddu ay leedahay wey dadku inuu ku garsoorka hortiisa aan u sinayn waa cudurrada jaahiliyada iyo diinla-aanta markaa nebigu wuxuuhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay oo ka markhaati ahaw xeer ciqaabeedkaa ay dileen iyo qaybta ay baktiyeen diintaada kii ugu horeeyeen nooleeya inaan noqonayo labadoodiiba wuxuu usoo taagay in dhagaxii lagu dilo waa kii ibnu cumar buu ahaa baan filayaa lahaa waxaan arkayey jacaylka uu ninkaasi naagtaa u qabay isagoo dhagaxii isaga dhigaya markii lagu daldalayay isagoo isaga dhigaya ilaa intay dhan isula dhacayeen ayaan arkayay marka sidanay isu dardaarmayaan waa dad casharada ay isu dhigayaan waxa weeye qabaa'ix iyo foolxumo waxa weeye marka hore waxay leeyihin aamanaa biafwaahihim macnaa qofku kol haddaanu diin lahayn inuu idhaahdo maantana waan gaaloobay berrina waan rumeeyey waxba dhib lama lahaba ilan kol haddaanu mabda lahayn walam tu'min quluubu wa min aladiina haaduu kuwii yuhuud ahaa bay ku bayaasan yihin sammaacuuna lilkadib sammaacuuna liqowmin aakhariina lam ya'tuu sammaac waa facaal aad bay u dhagaystaan beenta dhagahoodu way u furan yihiin shayga beenta la ydhaa waxay u dhagaysanayaan qaaraan ku imanoo wadaadadoodii waaweynaayo shayaaiintiia yuxarifuuna alkalima can mawaadicih min bacdi mawaadicih saasaa caado ahaydoo macnaahaana way ku badeleen qoraal ahaana way ku badeleen yaquuluuna in uutiitum haadaa fakhuduuhu haddii kan laydiinla yimaado soo qaata wain lam tuutowhu faxdaruu keenan haddaan laydin siinina muxamed kii aynu badelay uu keenana iska jira waman yurid illaahu fitnatahu falan tamlika lahu min allaahi a qofka ilaahay uu fitnadiisa doono adigu dee waxba uma qaban kartid eg fitnada halkani waa maxay waa fitnadii diinta fitnadii diinta wey cumar bin khadaab radi allaahu canhu wuxuu leeyahay balaayo kasta oo timaada waxba ima yeesho leannahu marka ay cumar ku dhacdo kama weyna marka ay dadka kale ku dhacdo see dadka kale ugu dhacdaa umay dee anigana igu dhacdaa dad iyo dunyo mid kastaa iga soo gaadheen midda labaad ee balaayadaasi aanay iigu weynayn waxa weye nasiib wanaag diintana ay gama dhacdo markaa qofka haddii fitnadu diinta ay kaga dhacdo ama ummadda way ibtiloobeen ayaan darana way haysataa marka sida kuwan reer banu israa'iil diintii ilaahay bay ka tegeen sharcigai ay isku xukumayeen bay ka tegeen xeer ciqaabeedkii bay ka tegeen waa guuldarada dadka muslimiinta haysta maanta iyaga oo fulinaya ciqaabtan fulin kara oo dalkoodii iyo dadkoodii iyo diintoodiiba haysta ayay dhan iska dhigeen dhanba iska dhigeen iyagoo dilkii oo ka weynaa fulinaya ayaa xeer ciqaabeedyadan kala duwan xataa jeedalkii uu ka mid yahay ayay fulin kari laayihin oo gaaladii ay uga baqayaan waa fitnada ilaahay uu tilmaamay waman yurid illaahu fitnatahu falan tamlika lahu min allaahi shaya wax alla wax calafay haystaan ma jiro ulaa'ika aladiina lam yurid illaahu an yudahira quluubahum lahum fi dunyaa khizun walahum fi laakhirati cadaabun cadiim kuwaa ilaahay ma doonin qalbigooda inuu nadiifiyo adduunkana waa adduunle aakhirana waa cadaab qalbigu ilaahay tilmaama qalbigu hadduu dadka ka wasakhoobo sharcina ma fulinayaan diinna kuma qancayaan ilaahayna kama amar qaadanayaan cabsiina ma taallo waman ulaa'ika aladiina an yutahira quluubahum ilaahay baan doonin qalbigoodii inuu nadiifiyo qalbigaa wasakhoobay marka ayaandarradu halkaasee ka timi kolba qalbiga safaagiisa iyo dabaciisa iyo naxariistiisu inta ay leegti ayaa qaadashada sharciga ilaahay uu qaadanayaana ay leegaanayso yuhuuddii baa ilaahay uu kasii warramaya sammaacuuna lilkadib beenta aad bay u dhegaysi badan yihin akaaluuna lisoxt xaaraantana aad bay u hafaan oy u cunaan fa in jaa'uuka hadday kuu yimaadaan faxkum baynahum kala xukun aw acrid canhum ama iskaga jeedso wa in tucrid canhum haddaad iskaga jeedsatana falan yaduruuka shayan waxba kuguma dhibi karaanoo kuma yeelayaan wa in xakamta haddaad kala xukumtana faxkum baynahum bilqasd sida cadaaladdaa ku kala xukun ina allaha yuxibu lmuqsitiin ilaahay wuu jecelyahay cidda cadaaladda leh ee wax ku kala xukuma wa kayfa sideebay yuxakimuunak adiga xaakim kaaga dhiganayaan wa cindahum tawraat iyadoo towraadiba agtooda ay taallo intaad u sheegi lahayd iyaduba ay u sheegayso may fuliyaanuun fiiha xukmuullah ilaahay xukumkiisi ayaa ku yaala towraad oo halkan qur-aankana ku yaala uma yatawallawna waa sii jeedsanayaan min bacdi daalik intii ilaahay kitaabkaa uu ku qoray xukunkiisi wamaa ulaaika bilmuminiin kuwaasi muminiin ma aha baa ilahay uha saasaa rabbi uu xusaoo magaca u bixiya waxa weeye qur-aanka magacbixinta laga qaadanayaae samaacuuna lilkadibi akaaluuna lisuxd waxoodu waa been iyo boob labadaa weeye been ay isu sheegaan dadkana u sheegaan iyo ummadday boobaan bal labadaasoo isbiirsaday ka war balaayo weyn weyn idaacadaha iyo qalabka warbaahinta iyo maas midiya faraha badan ee maanta iyagoo ay gacanta ku hayaan waxay ka sii daayaan beentay doonayaan sidii shaydaankii uu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam hal runa ayuu ku daraa sagaal iyo sagaashan de waxaad arkaysaa dadka meesha jooga meelaha axdaafta iyo dhacdooyinka iyo dagaalladu ay ka dhacaan waxay wikaalaadkooda wararku sii fashilmayaan iyo beenta ay warinayaan cid kaleo iyaga ka madax bannaani markay wax ka soo tabinaysa meeshaa waxaa jira ee meeshaa laga sheegaya iyagu waxay sheegayaan labadaasaa kala duwan oo aad iyo aad u kala fog marka beentu aad bay u xiiseeyaan dadkana inay ku daldalaan way jecel yihiin oo ay ka iibiyaan shaqooyinkooday ka midta samaacuuna lilkadib lidaalik bay tahay dadku inay aad iyo aad isaga hubsadaan xaqaa'iqa waxa ay u sheegayaan bal xaqiiqadiisa in aad la ysaga hubsado oo akhbaartooda aan loo wada qaadan suxtigu waa xaaraanta akaal waa facaal aad bay u cunaan xaaraanta ribada bahashii la jiray dee shaqaabay dowladahooda iyo sharkadahooda iyo caalamka ciday gaadhsiin karaan ribadu baanaan ribe lahayn iyo sharkadaan ribe lahayn iyo meel la dhaqdhaqaajiyoon ribe lahayn waxba kama ansaxaan agtooda inama albaycu milu ribaa bay qabaan baashii rashwada la odhan jiray iyo laaluushkii xoolaha dadka oo la iska xidho dee iminkana waaba macruuf oo ciddii la garan waayo in la idhaa waanu kaa xidhnay halkeebuu horta qasnad ku lahaa kay garan waayaan wuxuu qasnad ku lahaa baan hebel inoo xidha wuu ka xidhan yahay waanu kaa xidhnay maadaamaanu kaa xoog roonnay la yska meelaysanaya marka saasaa ilaahay u tilmaamay xaaraanta caan bay ku yihiin way xalaashadeen marka nabiga ilaahay wuu doorgeliyo waxa le hadday ku yimaadaan faxkum baynahum aw acrid canhu ama kala xukun ama ka jeeso haddaad kala xukumi weydana waxba kuguma dhibi karaan haddaad saakiin kala xukunto faxkum baynahum bilqasd cadaaladda ku kala xukun ikhtiyaarkaasaa jiray marka ay isqabsadaan qof yuhuudda ama ahlulkitaabka ka mida ah iyo qof muslimi waa waajib in sharciga lagu kala xukumo shareecadeenna markay laakiin iyagu yimaadaan Eh, ay garsoorkeenna yimaadaan maxaa laga yeelayaa wakhtigii hore waxay ahayd inuu ikhtiyaar lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo dadka muslimiinta ah, oo haddii la doonana sharcigeenna lagu kala xukumaya sidaa ilaahay uu tilmaamay faxkum baynahum bilqasd haddii la doonana la diidi karayoo la odhanaya war kitaabkiina fuliya laakiin aayadda waxaa nasakday aayaadka xagga dambe ee ka warramaya xukunka manaa aayadda sagaal iyo afartan waan ixkum baynahum bima anzala allah walaa tattabic ahwaahum waxdarhum an yaftinuuka can bacdi maa anzala allahu ilayk halkaasaa go'aankii u dambeeyey ku dhacayo waxaa la yidhi ku kala xukun faxkum baynahum bima anzala allah walaa tattabic ahwaahum camaa jaaka min alxaq labada aayadoodee isku xiga ayaa nasakhayo oo ikhtiyaarkii meesha uu ka baxay hadday iyagiiyo muslimiintu isqabsadaan waa sharcigeenna hadday iyaga gudahooda isqabsadaan oo garsoorkeenna ay yimaadaan waa sharcigeenna mar walba taasaa lagu fulinaya intan dambe ilaahay uhi kayfa yuxakimuunaka wa cindahum utawraatu fiiha xukmu llah sidee adiga kula isula kaa imanayaan iyadoo xukunkiiba ahayaan macnahedu waxa wey may fuliyaan haddaanay wax kale u jeedin intanay doonayaan idaan u sheegto dee kitaabkiibay ku hayaan markaa ilaahay uhi wa fiiha xukmu llah xukunkaad adigu u sheegaysa ee towraadi sheegaysa maxay u fulan waayeen maxay adiga kaala soo doonayaan haddaanay wax kale ujeedin dee waxay u jeedaan warkeennan haddii laydinla yimaado qaata kaa kalena iska ilaaliya waa kala doorasho marka intan oo dham waa fadeexadayn ilaahay ummaddaa uu fadeexadaynayo waa inxiraaf iyo iyaga oo ka baydhay sharcigii ilaahay diintiina bedelay garsoorkii xaqa ahaana meesha uu ka baxay marka arrintaas dadka lagu baraarujinayo sababaha loogu sheegayaa waxa wey inaan iyaga marti looga noqonin sharci oo qaanuun laga soo qaato oo laga soo waarido xaggooda iyo wallaahi kana caalamiyahoo iskaba wanaagsan oo caalamku raacaa qaanuun ay dadka usoo qoreen in la doorbido halkaa iska dhiga iyaga sharci marti looga noqdo maadaama iyagiiba diintii ilaahay sidan ay u galeen maadaama wuxooda uu ku salaysan yahay rabitaan iyo hawadooda uu ku salaysan yahay waa digniin halka ay ka qodox qaateena laga raacay ku halaagsameena diintii ilaahay oo ay ka baydheen inay tahay ayaa ummadda loo sheegaya si iyaguna u feejignaadaan allah subxaana wa tacaala